kuwa mushtaqaaha laga hadlaa kuwa mushtaa uu halkan uga hadlaa wuxuu ku yidhi ismu huwa ismuaalihi ismun waa magac isimkaasoo masuuqun la dhalaaliyey min athulaaiyi hulaai laga dhalaaliyey limaa shayna loo dhalaaliyey waqaca alficlu ficilku u dhacay biwaasitatihi magaas loosimariddiisa waxaa la yidhaha ismulaala waa isim ficil hulaaiya laga soo qaatay waxaana loo sameeyaa loo soo qaataa shayga ficilka lagu samayna oo faacilka markuu doonayo inuu ficil sameeyo mafcuulu bihiga ficilku aaladu mararka gobol ku gaara ah, aalad ayuu ku gaaraa oo maalan geeda qoraha qofka geedaha qoroo kale oo fandhaal wax lagu cunqoro ama saxan wax lagu cunu qora geeduu qora asagu geedkii gacanta kuma qori karo wuxuu u baahay aalad uu ku qoro ah aalad uu ku qoroy min marka dhe waa aaladu ku qoruu rabaa haddii uu xoolihii lisayoo kale xoolihii weelu ku lisuu rabaa mixlab dheh hadduu qofku doonayo masaajidka inuu xaaqo ficiluu samaynaa isagu ficilkii aaladu ku sameeyuu rabaa gacanta kuma xaaqi karo migsaxa dheh marka faacilka ficilkiisa mafcuulka aaladda uu ku gaarsiinayo kaas wey ismulaaluhu waa shayga ficilka lagu samaynaa waa sidadiisa wa awsaanuhu awsaantiisa awsaanta alqiyaasiyatu qiyaaska loo nisbeeye alaaatun saddex weeye mifcaal weeye wa mifcal weeye wa mifcala saddexdaasa qiyaasa bikasri awaliha alaqri saddexda awalka laga kasrina naxwo miftaax aalatu furid wey fiiri fataxa laga keena oo ficil ah oo hulaasi ah haddii qofku doonaayo gurigan gurigaanoo xiran uu yidhi ficilkii aalad u baahan yahy maana hadduu riixo ma riix maa albaabki aalad u baahan yahy aaladdaas marka waxaa laleeyahay miftaax aa laleeyahy aalatu furid weeye waa mixlab aalatu lisid weeye weelkii lagu lisaayoo kale wa milcaqa aalatu cunid weeyo laciqa waa leefay a laga keenay oo hulaaثiya laciqa marka laakiin hadda un leefid lama yidhaha cunto weynaa loola jeeda cunto caadigaa loola jeeda marka waa aalada oo ficilka lagu samaynayo wey waa aalada ficilku saddexaas xusin u almudakaru wاlmuanasu haadaa maxaluhumaa halkan waxaan ka gelaynaa mudaker iyo muanas isimka mudker waa leeya muanasna waa leeya yanqasimu اlismu isimkii waa qaybsamaa ilaa mudakerin u qaybsamaa wadalika tusaalihii ka rajulin oo kale wey wa ilaa muanasin u qaybsamaa isimka marna mudaker ayuu noqdaa marna muana calaamadaha lagu garto isimku inuu mudakr yahay ama uu muana yahay calaamadaha lagu garto waxaa ka mida ah ismu ishaaraha hadda rajulun iiri rajulun haddaad ishaarahayda xaad leedahay haadaa rajulun ma dhihi kartaa haadihi rajulun maya maba isqabanayso ismu ishaaraha waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa cawdu damiiri iley in damiir u laabto maxaa leedahay waxaad leedahay arajulu arajula darabtuhu arajula darabtuhu aad leedaha iiri arajula ah. darabtuhu aad leedahay darabtuhaa ma dhehi karin calaamadaha lagu garto marka kuwaasaa ka mid ah inuu lafdigaanu yahay mudaker iyo inuu mu'anaf yahay wa khaasatan mararka aysan ku jirin calaamadaha kale oo alifu taniis iyo taaw taniis aysan ku jirin calaamadaha lafdiga lagu garto waxaa ka mida ah ismushaaraha iyo cawdu damiiri ilayh yanqasimu lismu isimkii waa qaybsamaa ilaa mudakerin u qaybsamaa wadaalika tusaalihii ka rajulin oo kale weeye iyo wa ilaa mucanasin u qaybsamaa walmucanasu mucanaskiina qismaani laba qaybood weeye mucanasun ku lagu dhadigeeyey bitaa ta madkuuratan xaalay tahay taadu mid la sheegay wadaalika mihaalkii kamra'atin haweeney oo kale weeye kamra'atin hamsadaasay leedahay imra'a ah. al laakiin haddii la geliyo hamsadu meesha ka baxe almar'atu waa la iska leeyahy ah. imra'a almar'atu hadda imra'a waa mu'anaf waxaana lagu garanaa ta'da la sheegay haddii ta'da laga saaro qof ay noqoneen ah. imru'un fiiri haddii ta'da laga saaro imru'un Ah. imruun marka waa qof waa shaksu ma ahan imruun ma ahan eh, lafdi waa mudakr laakiin ha isku dhihin waa nin ah. waxa waya imruun waxa weya waa shaksun ah. shaksun marka waa mudakr lafdigaad adiga fiirine waa mudakr waa mudakr marka haddii la gelsho alna hamsadu waa dhece almaratu almaru haddii kalena hamsa imaana taadi marka markaasoo kale waa madkuura waa kaasaa lafdigaas marka waxaan ogaanay waa muana o muqadaratan xaalay tahay taadu mid la qadara wadaalika tusaalihii ka shamsin oo kale wey ka shamsin shamsin hadda lafdiga calaamad tamiid kuma jirto markaasoo kale xaan ku garanaynaa damiirka usoo laabana maxaan leenahay ashamsu dalacat iri arabat shamsu iri arabat الshamsu arabat ah, damiirka na waad ku garana waa leedaa ashamsu dalacat hiy dalacat ah, taadiyaa marmarna soo baxeeba fiiri ashamsu arabat aw dalacat taadiina waa soo baxe taadiina markaasay soo baxeen marka tadi waa mqadara tadi waa mqadara markii aan ficil u tiirinay oon faacil uga dhignay haddaan idhaahno ashamsu dalacad sawtaadii sooma bixin weliba waa waajib markaa ah, ashamsu dalacad laakiin haddaan idhaahno dalacati shamsu harabati shamsu waa jaais markaa tadu waa jaais ah, waa jaais qadrigaan insha allah ugu tegaynaa markaasoo kale waa iska jaais laakiin markay damiirka musatirkaa tahay waa waajib ah, ashamsu dalacad marka damiirka waxyaalaha lagu soo saaray ka mid tahay wuu ku yidhi waa mucanatun iyo mid la dhadigayey bil alif alif lagu dhadigayey maqsuuratan xaalo ay tahay aliftaasu mid maqsuuro ah oo lasoo gaabiyey waa alifta aan hamsadu ka dambayn o mamduudatan xaalay tahay mid la taagay waa alifta hamsadu ka dambayn ah. alif aan hamsa ka dambayn maqsuura xubla oo kale ah, xubla mamduudadiina xamraa xamraa hamsaa ka dambayda almaqsuratu maqsuradii alifan falmaqsuratu maqsuradu alifun alif weeye aliftoo mufradatun la kala yeelay aliftoo zaa'idatun waa alif keligeeda aliftoo zaa'idatun dheeraad aliftaasoo fii caaqiri ismi isimka caaqirkiisa ahaatay wadaalika mihaalkii ka dikraa xasuusasho oo kale weeye dikraa alifteedu waa zaa'idu oo maxaana tusa inay zaa'ida tahay ee fiiri lafdiga ay ka timi daakara ay ka timi daakara kuma jirin marka fiiri waa zaaidu isimka aakirkiisayna ku jirtaan waana hal alif oo laba alif maahan waa mufradda waana zaa'idda aakirka isimkana waa ku jirtaa khalaas waxaa tira waa alif maqsuura wa jarxa kuwa dhaawaca jarxa jarxa aliftu horta waa zaaidu maxaa yeele jariix weeye mufrad jariix weeye marka waxaa tira aliftu waa zaa'idda waana hal alif oo keligeeda aakirkana waa ku jirtaa waa kubraa Ah, ubra waa la mid oo kabira asalkiya ah, kabira asalkiya akbar wey mudakerkana ilaa tamiidku waa farcun can ilmudakeri akbar wey mudakerkiina marka aliftan waa zaa'ido waana hal alif aakhirkana waa ku jirtaa aliftaasaa waxaa la idhaahdaa maqsuura wlmamduudatu mamduudadii alifun alif weye aliftaasoo zaa'idatun dheeraada aliftoo fii aakhirihi isimka aakhirkiisa ku sugan ayda noqoshee aliftaasoo qablaa horteeda alifun ay ahaatay fiiri alifta mamduudada waa alif zaa'ida oo isimka aakirkiisa ku sugan alif kalen ka horaydo fa tuqlabu marka laba alif hadda laguma dhawaaqi karo ila alif haddii lagu yidhaha waa reebanyi alif xarakaysano ma jiro laba alif suurtagal maaha in lagu dhawaaqo wuxuu ku yidhi fa tuqlabu waa la gedina hiya aliftii oo alifutaniiska aheed hamzatana loo gedina wadaalika tusaalihiina ka xamraa iyo wa cashuraa oo kale wey xamraa ficilka asalkii waa xamira mudakerkii waa axmar almuanaثu farcu can اlmudakr axmar markaa muanaثa laga dhigay alifutaniis in lagu daraa la rabaa xamraa ay noqoto waxaa la doonay alifulmad in la gelsho ayadoo xamraa ah markaasaa la alfumadka waxaa la dhigaa marka isimka aakirkiisa alifu taniiskan siyaadada iyo ficilka waxaan rabaa isimka xarafka ugu dambeeyo ra'da alla kala dhex dhiga laba alif laguma dhawaaqi karno iltiqaa saakirina dhacay watacadara xadfu xadihima lifawaati lifawaati macna almaqsuudi bihima mid kamidana lama xadfi karo macnihii looga qasday abaaba-a ah, midna waxaa laga rabaa med midna waxaa laga rabaa ta'niis markaasaa la yidhi midka dambe oo alifutaniiskaa hamseha loo bedelo sababtoa midka hore haddii hamse loo bedelo madkiya meesha ka baxa ah, alifumadaana laga rabaa midka hore khalaas markaasa waxaa ladhi xamraa marka hamsadan alif ka soo gadoonto oo ah alifu tanis hamsadaa ah tan horeydana waa maxe alifulmad waa xarfulmadki marka xamra waana siyaad hadde oo haddee waanaga ogaano asalka ficilkii xamiru ahaa mudakerkiina axmaru ahaa waa zaa'id marka aaqilkiina waa ku jirtaa khalaas wa cashuraa casharaa laga keena iyadana oo waaba maalinka tobnaadoo bisha muxaram ay tobanka tahay casharaa laga keena aliftu waa ziyaado sidii oo kale weeye marka taasna alifulmadaa la yidhaha wayanqasimu waa qaybsama hadda isimkii maraa la qaybiyey mudakr iyo muanataa loo qaybiyey mar labaadaa la qaybina wayanqasimu waa qaybsama aydan noqoshee ilaa saxiixin u qaybsama iyo wa maqsuurin iyo wa manquusin ah, wixii ajrubi lagu yiqiin carabka laska marina markaa wayanqasimu waa qaybsamaya huwa isimkii aydan noqoshe ilaa صaxiixin mid صaxiix aakira wa maqsuurin iyo mid maqsuuru alif u dambeeyo iyo wa manquusin midya u dambaydo falmaqsuur maqsuurku ma ism weeye kaana aakiru u aaday alifan alif aliftoo laazimatan joogtaa alif laazima waxaa baxday alifu asmaaءi اkhamsa fi xaalati naصbi ra'aytu abaaka iyo wa alifu tasniya fi xaalati rafci alif waa u dambaydaa laakiin aliftaasu laazima ma ahan alftaasu laazima ma ahan saasaad leedahay taasaa baxdaad leedahay waaya wadaalika tusaalihii isim alif ay u dambaydo oo laazimo ah kal hudaa hanuun oo kale weeye walmustafaa kii la doorto oo kale weeye hudaana waa masder mustafana waa mafcuul waa ismu mafcuul wey waaya kaasu wuxuu ahaa kaasu wuxuu ahaa maqsuurkii isimkii maqsuurka ahaa marka waxaan idhi ism maqsuur xaa la idhaha maa kaana aakiruhu alifan laazimatan qablaha fadxatu hada dhihi mayno maxaa yeele ma waxaa jirta alif aan fadxa ka horrayn maa jirta moogta qaydka waxaa loo keenaa lilixtiraas marka waa iska warbadi qablaha fadxatan ad aragto mid ku daraay waa iska warbadi macno male hmm. wlmanquusu ism manquusana ma ism weeye kaana aakiru aakirkiisu ya-an uu ahaaday y waa ismay u dambaydo ya-doo laazimatan joogtaa maxaa baaday maxaa baxay oo laga ixtiraasa ya aan joogto ahayn ka yaai asmaai sita fi xaalati jar ah, fii xaalati jar oo kale iyo waxa weeyaan wayaai muhanaa waljamci mudakar fii xaalatay nasbi waljari ya waa u dambaydaa asmaa sita fii xaalati jar muhane iyo jamciga kusaalinaya u dambaydaa fii xaalatay nasbi waljari laakiin yada waa suule xaalatu rafcoo kale fiiri ah, la arki ma marka waxaad tidhaahdaa ya laazima yadaasoo maksuuran lahoos dhigay maa qabla xarafka ka horeeya maxaa baxay ya asaakin maa qablaha waxa ka horeeya waa reebanya sida dhabyun eelo ama deero ama cawl ah. waxaad tidhahdaa nahyun sida maxaa tidhahdaa nafyun waxa weeyaan kaas waa muctal yajri majra صaxiix sida صaxiixa loo craaba nahyun xataa damadu waa ka muuqani haadaa nahyun ad leeda waa ka muuqana damadu kasradii waa ka muuqani waxaa way صaxiixa siisa loo isticmaala nahyun dhadyun nafyun kuwaas oo kale taa baxeen maxaa yel iyaga kasra kama horaydo wadaalika tusaalihiina waa kana ka daaci kii dadka u yeerayey walmunaadi kii dadka u dhawaaqayay wey ka daaci kii dadka u yeerayey waa isim waa u dambaydaa yada xarafka hore waa ka sirsanta walmunaadi waa lamid wصaxiixu صaxiix ma ism weeye laysa kadalika aan saas ahayn alla waxaan saas ahayn wey ka shajaratin wa kitaabin oo kale wey waidaa nuwina haddii la tanwiiniyo almaqsuuru maqsuurka xudifa aakiru aakirkiisa waa la xadfa muطlaqan kala qaad la'aan xaaluu yahay xudifa waa la xadfa aakiru muطlaqan xaalaan la kala qaadayn maqsuurka maxaa loola jeedaa la kala qaadi ma sawaء kaana fi xaalati الrafci aw xaalati اljari aw xaalati الnaصb waa isku mid xaaladuu joogo haddii uu yahay maqsuurka munawan al kuma jirto alan ku jirin isimka maqsuurka sida fatan oo kale sida fatan oo kale xaalad kulli saddexaada waa xadfi ra'aytu fatan ad leedahay samicnaa fatan yadkuru xaalatu nasb xaalatu ljar hada fat kulli fi xaalati rafci wاnasb wاljari waa la xadfa mar hadduu munawan yahay waa markaan ashu ku jirin waa markaan ashu ku jirin wey waidaa nuwina haddii la tanwiiniyo almaqsuuru maqsuurkii xudifa waa la xadfa aakiru muطlaqan xaalo aan la kala qaadayn sawaaء kaana fii xaalati rafci aw xaalati nasbi aw xaalati اljari waa isku mid mar hadduu yahay maqsuur saddexda xaloo isku mid maqsuurka wey maqsuurka wey fatan oo kale soo qabso wakada manquusu manquuskiina waa la mid fii xaalatay rafci waljari manquuskiina wuxuu la yahay xaalatu rafci xaalatuljar isagana waa la xadfa aakirka haadaa qaadin aad leedahay wa marartu biqaadin laakiin saas waxaa khilaafsan fii xaalati nasbi laxadfi maa raaytu qaadiya raaytu qaadi waa la sugaa markaas fii xaalati nabi asaga waa la sugaa fii xaalati nabi waa la sugaa taqsiim ismi isimka in loo qaybiyo ilaa mufradin mufrad iyo wakayrihi kayrkiis yanqasim ismu isimkii waa qaybsama aydan noqoshe meeqaan soo qaybinay yanqasimu ismu ilaa mudakerin wa muanasin ko wa yanqasimu aydan ilaa صaxiixin wa maqsuurin wa manquusin labo taqsiimkii saddexaad wey kan marka yanqasim waa qaybsama alismu isimkii aydan noqosha ilaa khamsati aqsaamin mufradin u qaybsama waa muhana wa jamci mudakeri saalim wa jamci muanis saalim wa jamci tagsiir kaas ugu dambeeya ugu faa'iido badan baabkan marka kitaabkan la joogo intaan kale maxaa yaele badankooda waxaa lagu qaatay naxwi laakiin jamcu tagsiir naxwa ku barima jamcu tagsiir sarfi un baa lagu bartaa jamcu tagsiir ilaa ad sarfi tagto ma haydin laakiin waxaan kale waa wada taqaana falmufradu mufradkii kalamhilati misaaladii oo kale wey misaaladii asaabiqati soo hormaray ka shajaratin wa kitaabin kulligood wixii soo hormaroo dhan wey wixii soo hormaroo dhan wey almuhanى wاlmuhanى muhanihii ismun ism wey isimkaasoo de la tusay calى اثنayni aw اثنatayni ku dar laba kaliya ma ahan mudakre calى اثنayni waa ism laba tusay aw اثنatayni ama laba muanasa tusay musane waxaa la dhaha ism laba mude kala tusay ama laba mucanasa walmusana musanihi ismun ism wey ismkaasoo de la tusay cala tnayni laba mudakara aw itnatayni biziyaadati alifin wa nuunin alif iyo nuun siyaadadoo sababteedna ku tusay laba hadduu tuso laakiin biwadcihi uu ku tusay sida inain oo kale musane maha inain moogta ziyaada kuma jirto wuxuu ku tusay biwadcihi waaba loo deji carabtaa u dejiday ee ziyaada kuma jirto kile oo kale kiltaa oo kale biwadciyuu ku tusa ah, ee ku tusi ma biziyaadatin marka waxaad leedahay markii la yidhi biziyaadatin waynu ku tusaxaa baxay biwadci kii ku tusay kahnayni wanatayni kuwaasaa baxeen waxaa la rabaa inuu labada ku tuso biziyaadati alifin wa nuunin nuun iyo alif siyaadadeed siyaadadaas sababkeed ow yaain wa nuunin amase nuun iyo ya siyaadadeed siyaadadaa sababteed saas inuu ku tusaala rabaa marka fiiri tusaale waa kana isagoo laba mudakara ku tusay inayn waa kana karajulaani hadda marka rajulaani maxay tusee laba nin maxay ku tustay ilaa asalku rajulun hal ninu ahaaye wuxuy ku tustay alifta iyo nuunta lagu daray rajulun hal nin u ahaa aliftii nuuna lagu daray rajulaani laba nin wa rajulayni laba nin Ah, rajulayn labay tuse maxay ku tustay ya-da iyo nuunta marka rajulaani waa fii xaalati rafci rajulaynina fii xaalatay nasbi waljari wey haye waa kan afiir bisnayni kalmaysan ahayn ee wasnatayn ay la jirto waa imra'ataani fiir hadda imra'atan laba dumar ay tuseen imra'ataani laba dumar aw imra'atun hal miday tuseen imra'ataani labay tustay maxay labada ku tustay bisiyaadati nuuni waalif aye oo fii xaalati rafci weliba joogay ku tuseen wamra'atayni laba dumara maxay ku tustay labanimada labanimada waxay ku tustay biziyaadati اlyaai wاnuuni marka laba dumar waana fii xaalati nasbi wاljari meeshaana marka faa'iide yaroo dheeraad ah ayay kugu tallahooda dhici karto inaadan ku soo qaadan ajrumi fain kaana hadduu yahay uu ku yidhi mfradan fain kaana muanihi in kaana mki haduu yahay ismu cidi kaana ismkeedu fain kaana ismiga hadduu yahay mufradan mufrad mufradkoo maqsuuran maqsuur ah maqsuur ah maqsuur ism maqsuura hadduu yahay maqsuuradiina waa la mide oo maqsuurna hadda waad soo baratay oo qaacidadiisa hadda casl casarkaanaad ku qaadatay maqsuur soo maahan haddii marka uu yahay isimku mufrad maqsuur ah ulibad alifu aliftiisa yaana loo gedina in kanad hadday tahay raabicatan mid afrayda iyo fasaaida raabicatan mid afrayda fadahaba alcadadu saacidan cadadkii waa tegey saacidan xaaliya mid kor u socdo wey saacidanku waa xaalo camilkeeda waajib in loo xadfa ay tahay waa xaalo oo ziyaado tusayda xaalo ziyaado tusayda xaalo nuqsaan tusayda waajiba loo xadfa camilkooda waay fain kaana isimka hadduu yahay mufradan mufradkeesoo maqsuuran maqsuura qulibad waa la gedina alifu yana loo gedina i alati waxa weeyaan taniya fii xaalati taniya wey markaad rabto inaad musana ka dhigto fiiri isimka alifa u dambayda waxaa rabi leed inaad ku darto alif iyo nuun ama aad ku darto ya iyo nuun see alifteeda ula dhaqme ya aad u gedina hadday tahay xarafka afreeya ama wax ka badan oo fasaacidda waa maxe waa khaamisa ama waa saadisa aliftii fain kaana ismiga aduu yahay mufrada mufradko maqsuuran lasoo gaabiyey qulifat waa la gedina alifu yaaan waa goorma in kaana haday tahay raabicatan fadahaba alcadadu waa tegey saacidan xal mid kor u socda naxwo salmayaani labadii salmo salmayaani labadii salmo waa laba gabdhood wa mustafayaani wa mustafayaani labadii mustafa fii taniyati salma wa mustafa salma aad rabtaa inaad tasniido waa hal gabaroo salma la yidhaah marka waxaa tihi alifteedu waa raabica saddex xarafaad ka horayd iyadaa raabica wa mustafana alifteedu waa khamisa afar xarafaad ka horayda khalaas markaad tasniyeynaydo yo iskaga bedel hadhihin halkay ka timid aliftu aliftoy halkaad ka timid baa weydiin mar hadday tahay raabica fasaacidan halkaad ka timid ina ayaa lagu yidhahdaa hadhihin aliftaas hore iskaga wado adiga iskaga bedel yaba y iskaga bed aslkeed ba hraadina waay warudad waa la celinaya hiya aliftii ilaa asliha loo celinaya in kaanad hadday tahay aaliatan mid saddexayda hadday aliftu xarafka saddexaad tahay laazim wax kuwa inaad garato asalkeedii markaan hawla kuta waa inaad asalkii garato ood u celido ilaa alif ku jirtaa isim oo mucrab ah ama ficil ku jirtaa ayadu asal ma noqoto aliftu ama waa asal ama asal ka soo gadoontay soo maa waxaan rabaa ama waa zaada ama asalay ka soo gadoontay ee alif asalu maba jirto mar haddii uu yahay isim mutamakina ama ficil uu wuxuu yahay idan marka isimaad hadda meeshan looga hadla ism muanana hadii lo yidhaha ism mucraba wey siisaba adii muana lagu yidhaha ism mucraba marka alifta ku jirtaa ayadu marnaba asal maaha asalay ka soo gadoontay hadduu weliba isimkii saddex xaraf yahayn asalay ka soo gadoontay markaas ah, ila saddex xaraf ziyaada kuma jirte marka asalkay ka soo gadoontay waa inaad raadida inay ya ka timid iyo wow ka timid labadaan u asala labadaa u asala midkeed ogaana keed u gadine markaa tasniyaynaydo wuxuu ku yidhi warudad hiya aliftii aliftii waa la celinaa warudad aliftii waa la celinaa ilaa asligaa loo celinaa in kaanat bay tahay aaliatan naxwu raxayaani laba dhagax shiid raxan uu ahaa araxa waa laba dhagaxoo raashinka lagu shiito Mhm. dhagaxshiid waa laba dhagaxo balbalaaran marka midka hoose aad qoriga dheda laga hoos dhexda laga gelina qori waa ka taagan yahay mogta kii kaloo kan kalena dhexdu ka daloola marka raashinkii inta lagu shubo a dhagaxii kale la saara dhagaxii kalena marka meeshii daloshayu asla gela labada dhagax marka waa isku aaday raashinkina udhexay mogta meel geeskaa ah marka meel yaroo dalool ku leeyahy qoriga looga qabana saasa loo wareejina marka labadii dhagaxa saas isku maray raashinkii marka waa baabaa waa shiidma raashinki waa shiidma shiid mare shiid mare a la dhihi jiray shiid mare marka waxaad leedahay araxa algeli aliftaad aragtay araxa haddaad asha e, ka saarto mota waxa wey aliftu waa dhexe hadaad ka saarto adig hadda laguu soo sheego lagu yidhi marba isimka maqsuurka ah mar haddii uu munawan yahay xudifa akiruhu muطlaqan hadeeraan soo qaadan soo maaha waidaa nuwina almaqsuuru xudifa aakhiruhu muطlaqan marka raxan wey soo maahan araxa marka aliftan waxaa leedaha halkaad ka timid yo-ay ka timid u celi marka raxayaani laba dhagax shiidde casan casan bal algele alcasa aliftan halkaad ka timid wowey ka timid marka wowdeedii u celi waxaad tidhahdaa casawani wa casawani laba ulood laba ulood fatan maaa kaad maxaa leedahay atan fatayani waxa ya-ay ka timid fityatun a lagu jamciya soomaan fitya ah, fitya saasaad ku garanaya taas waxay ahayd isimkaa tasniyaynayso marka uu yahay maqsuur hadduu manquus yahay ka waran iyo u dambaydo waa in kaana hadduu yahay isimkii mufradkaha manquusan rudda waa loo celinaya ilayhi xaggiisa tasniyada maakii xudifa lasoo xadfay rudda waxa loo soo celina ilayhi xaggiisa loo soo celina ah, asaga manquuska xaggiisa waxa loo soo celina fi tasniyati tasniyada maakii xudifa minhu laga xadfay ah, haddii uu yahay isimkii manquus manquus hadduu yahay goormaa wax laga xadfi jiray fii xaalatay rafci waljari labadaasa laga xadfi jiray wixii laga xadfay waa loo soo celina wixiyaa loo laftirkooda waa loo soo celina wain kaana huwa isimkii mfradka manquusan hadduu yahay rudda waa la soo celinaya ilayhi xaggiisa loo soo celinaya fi tasniyati fii xaalati tasniya maakii xudifa laga xadfibin xaggiisa naxwu qaadiyaani yadiisi usoo celi waa xaalatu rafci qaadiyeyni xaalatu nasb waljari wa raamiyaani raamin u ahaa fiiri xaalatu rafci wa raamiyeyni xaalatu nasb xaalatu jari usoo celi usoo celi manquuska waxaa kula miduu kuleeyahay midka ictibaad ahaan mogtahay manquuskan markii la xadfayo cila loo xadfo iclaala qaadin waa lawada yaqaan cila loo xadfo iltiqaa saakinaynaa loo xadfaa aakirkan iltiqaa saakinaynaa loo xadfaa marka waxaa jira asmaa aakirka la xadfoon iltiqaa saakinayn loo xadfin oo iska ictimaad loo xadfay sida abun aqun xamun oo kaleeto hanun oo kale xaalada la tasniyeeyo waa la soo celiyaa abawaani akhawaani oo kaleeto akhawaani ab qaar haddii la doono laso cesh hadi la rabana wa la iska daaya sida ydun oo kale ah, ydun jamcu mudakri saalim hada maxalu huwa jamc mudakri saalim ismun ism weeye ismkood dee la tusay calaa akara wax ka badan min israyni labo biziyaadati waawin wa nuunin bisababi ziyaadati waawin wa nuunin nuun iyo wow siyaadadooda seebteedna ku tusay ow yain wa nuunin amase nuun iyo ya siyaadadooda seebkeed ku tusay jam kusaalin waxaa la dhaha ism kutusa laba wax ka badan laba marka xaa ka badan saddex iyo wixii ka sareeya marka jacmu kusaalin ugu yaraan saddex u tusa saddexa ugu yar intuu tusi karo saddex iyo wixii ka badan waa u tusaa laakiin waxaa shardi ah inuu ku tuso siyaado aakirka uga jirta oo ah wow iyo nuun xaalatu rafci ya iyo nuun xaalatu nasbi xaalatu jir huwa jaamcu saalim ismun ism way ismkoo de la tusay calaa akara wax ka badan min inayn labo laba wax ka badan maxaa baxay wixii laba tusa ah, ama laba ka yarba tusa laba wax ka badan la rabaa biziyaadati waawin wa nuunin nuun iyo wow ziyaadado sababteedu ku tuso o yaain wa nuunin amase nuun iyo yaa sababkeed waa inuu ku tuso maxaa baxay wixii wax kale ku tuso biwadciu ku tuso hadda casharu casharatun fiiri tobanay tuse ah, ziyaadana kuma jirto biwadcihaa ay ku tuseen waaba loo dejiyey inay tustaba arbacuna kamida waa mufrad fiiri khamsuna kamida asmaauladaad oo dhanaa kamida naxw muslimuuna hadda muslimiin ka badan labay tuseen muslimuuna muslimiin dad ah oo rag ah weliba muana male oo rag ah oo laba ka badanay tuseen maxay ku tustay ilaa muslimuun hal habay tusi jirteen waxay ku tustay wowda iyo nuunta muslimiina muslimiin laba ka badanay tuseen maxay ku tustay waxay ku tustay yada iyo nunta walaa yujmacu lama jamciyo haada jamcu jamcan walaa yujmacu lama jamciyo haada ljamca jamcan ila alcalamu wasifatu walaa yujmacu lama jamciyo haada aljamca jamcan ila alcalamu anaa faacil ka dhigna calamka un maahane iyo wasifatu calam iyo sifu maxaa baxay masaadirta asmaa اlajnaas aclaam اlajnaas ma la jamciyo jamcan maxaa see loo jamciyay ah, maala ismuljinsi oo kale rajul oo kale aad rabi leed inaad jamcido jamcu taksiira lala aada ah, jamcu taksiira lala aada ee lama jamciyo jamcurisaale jamcurisaale lama jamciyo jamcurisaale laba keliya lagu jamci karaa calam iyo sifo sifo waxaa loola jeeda ismu faacil ismu mafcuul sifo mushabaha ismu tafdiil kuwaasaa loola jeeda sifada waxaa loola jeedaa ismu faacil oo kale daaribu daaribuna qaaimu qaaimu ismu mafcuul oo kale matruubu ah, matruubuuna oo kale kuwaasaa loola jeeda صiف mشhabaha ismu tafdiil kuwaasaa loola jeeda wyushtarad marka calamkuna shuruuduu leeyahay صifaduna shuruud wyushtarad waxaa la shardiyaa في اcalami calamka an yakuuna اlmudakrin horta calama lgu yidhi waa shardi laftigiisu ee rajulun lama ogola ismu jinsiga an yakuuna lmudakerina lgu yidhi zaynabun ma la ogola isagaa kutusa اxtiraazaadkeeda caaqilin waxaa la rabaa mudakerkaasoo caaqilan caqli leh ee kayru caaqil hadduu yahay sida ey magciis la yidhahdo waashiq oo kale ama kitmiir la yidhaahdo eyga kitmiir la yidhahdoo kale hadday bataan hal xabaa hadda haynaa eygii asxaabulkaafi la jooga kitmiir la dhihi jiraa la yidhi kitmiruuna lama yidhaahdo la caqli ma leh waxaa la rabaa inuu caqli leeyahaa la rabaa kitmiir lama jamcinayo iyo waashiq iyo khaaliyan xaaluu yahay mid ka maran xaaluu yahay mid ka maran calamkaasu minata t ta waa inuu ka maran yahay xamsatu dalxatu laguma keeni karo jamcu musalim saa loo jamcina marka la raba in la jamciyo dalxa iyo xamsa sida asmaada ta'da leh loo jamciyo jamcu musalimaa lagu keena saas darteed waata leedahay jamcu musalim sax ma ee waxaa saxa in leedahay ma jumica bialifin wa taa'in masiidatayn ee jamca leedahay jamcadu mu'anas salim maba jiro saxba ma mu'anas looma ma loo shardiyo mu'anasnimo saalimnimona looma shardiyo waa iska calamun biاlhalaba o jaryun calى اlhaalibi wey jaryun calى اlhaalibi weeye ma ahan sawaab mar waxay leedahay ta wayna isugu jirin waa min atarkiibi tarkiibna waa inuu ka maran yahay ee baclabaka ma lagu jamci karo jamcu saalim falaa taqul waa kana ixtiraazaadkii calam buu kaaga soo bilaabay falaa taqul ma dhihi kartid fii rajulin rajuluuna ma dhihi kartid jamcu tafsiir ad leedahay rijaalaad leedahay maxaa loo dhihi waaye shardigii waxaa licadami calamiyati calamnimada weynta la waayo ku yidhi ah, calamnimada weynta la waaye darteed aan loo dhihi karin oo ku yidhi ah, iyo sifanimada ah, labadiiba waa laga waayo calamna maaha sifana maaha ee eh, waatan la idhahda ahluuna oo kale iyo waabiluuna oo kale iyo maaha sharcigu saalim waatan la idhahda ee eh, waa mulxaq maxaa la shuruuddii laguma hayo shuruuddii aan lagu hayn asmaa waxaa la jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruudda waa tii la dhihi jiray taasoo kale marka laguma jamci karo waayo walaa fii zaynabana zaynabuna lama dhihi karo maxaa loo dhihi waaye licadami tadkiiri mudakarnimadiyaa la waayey walaa fii waashiqin calamu kelbin wey ku yidhi huwa waashiqa lagu sheega calamu kelbin ey maga calamu iska leeyahay wey waashiguna lama dhihi karo xaa loo dhihi waaye licadam اcaqli caqligaa la waaye walaa fi dalxatana dalxatuna lama dhihi karo maxaa loo dhihi waaye liwujuudi tai ta laga helay liwujuudi taai taada helida la helay walaa fi baclaba kana baclaba kuna lama dhihi karo maxaa loo dhihi waaye litarkiib اmasjid tarkiiba laga helay wa shardu صifati صifada shardigeeda an takuuna waa inay u sugnaato limudakerin mudaker mudakerkoo caaqilan caqli leh mudakraa la rabaa muana lama ogolo sida xaaidun xaamilun ma dhigi karta xaamiluuna iyo xaa'iduuna isagaa ku ixtiraasina ah, lama ogola o caaqilin caqli waa inay leedahay ee caqli waxaan lahayn sida faraskii laaxiq la dhihi jiro oo kale laaxiquun lama dhihi karo waay khaaliyatan xaalay tahay sifadu mid ka maran mina taaita hadday ta ku jirta lama ogola callaama cilmi badane calaamatun lama dhihi karo laysat alaa wasni afcala ala laysat calaa wasni afcala afcala wasnigeeda waysan sifadaas ku sugnayn aladii afcalaha muanahu faclaa ku yimaado axmar xamraa abyad bayda aswad sawda kaasoo kale ma lagu keeni karo aswad aswadun lama yidhaah axmar axmaruun lama dhigi karo abyad abyaduun lama dhigi karo ma banaana maxayna muanaskiya faclaa ku imaana walaa calaa wasni faclaan faclaanna waynuusan ku socon wasfigaas aladii faclaanka muanahu facla u yahy sakraan sakraanu lama dhihi karo cadshaan cadshaanu lama dhihi karo adbaan adbaanu lama dhihi karo falaa yuqaalu lama yidha haddu ku ixtiraazina fii xaaidin xaaiduna xaa loo dhi waayo licadami tadkiiri mudakarnimadia la waayo walaa faarihin walaa faarihin waa waa ximaar waxaa la idhaha ximaaru faarihun ah, wa baqalun faarihun idaa kaana xaadiqan fii camali markuu shaqadiisa ku fiican ah, dameer oo huggaansan shaqadiisa ku fiican aan meel aan kaa soo horjeesayn jita iska wadaa shaqadiisa a la idhaha ari ari idaa kaana xaadiqan fii camalihi wey xariif hadduu ku yahay shaqadiisa oo meel kuwa macankagaa jiro meel cidlaa kaaga soo horjeesana kuwaasa waxaa la dhaha ari waa ximaarka iyo baqalka marka farihuna lama dhigi karo maxaa yeele licadami caqli caqligiyaa la waayo caqligiyaa la waayo walaa fi calaama calaamatuna lama dhigi karo maxaa loo dhihi waaye liwujuudi ta ta laga hela walaa fi axmarana axmaruna lama dhihi karo maxaa loo dhihi waaye waxa weeyaan wasnigiisa waxa weeyaan muanafka aa ku imaana ala waxa wey xamra xamra uu ku imaana waa yahay walaa fi sakrana lama dhihi karo sakraanuna maxaa yeelay muanafkiya sakra ku imaana wuxuu ku uri lana muanaf alawel midka horeeyo axmar ah muanafkiisu faclaa weye xamraa ah. wa muanafu haani haaniga oo sakraan ah muanakiisuna acla weye acla weeye sakra weye uma in kaana mufradu mufradkii manquusan hadduu yahay xudifad waa la xadfaa yaau yadiisa cinda aljamci jamca agtiisa wayudamu waa la godaa maa qabla waaw wowda waxa ka horeeya wayugsar waa la hoos dhigaa maa xarafka qabla yayada ka horeeya lilmunaasabati munaasaba daraaddeeda loo godaa loo kasrina lamadooda ku tanaasuca naxwu saacuuna iyo wasaaciina iyo wey fiiri marka manquuskii intaanoo dhan horaad u qaadateen laakiin masalada ay dhici karto dadkaaba inay u cusub tahay waa midaan marka isimka mufradka manquuska jamcuda karusaalen laga dhigaa hadiiba uu manquus yahay yada waa la iska xadfa jamcu karusaale markaad ka dhigayda yada waa iska xadfe haddii marka uu xaalatu rafca joogo wowda xarafka ka horeeya waa cayntiiya mogtahay laamti waa la xadfay damaad saare haddii uu xaalatu nasbo iyo xaalatuja joogana kasrad saare macnaha haddii markaad y laamti xadafto wow haddii uu ku jiro isimka oo wow wow ay la ku jirto xaalatu rafcawe markaas waa goda xarafkii ka horreeyey laamta xadfan limunaasabatin wow hadday yaa ku jirtana waa xaalatu nasb xalatujare waxa ka horeeya ya-da waa kasrine limunaasabati alyaa iri wuxuu ku yidhi uma in kaana mufradu hadduu yahay manquusan xudifad waa la xadfa ya yadiisa cinda aljamci jamc agtiisa marka jamcu saaliman laga hadlayo ogow wa yudamu waa lagodaa maa xarafka qablal waa wowda ka horeeya lmunaasaba lilmunaasaba wa yugsaru waa la kasrina maa xarafka qablal ya iyada ka horeeya lilmunaasaba naxwu saacuun fiiri saaciyun u ahaa sida qaadiyun oo kale markaasaa la iclaaliya iclaalkii qaadi iclaala qaadi oo saaciyun isagoo ah Ah, waaa la leeya usuilati damatu cal ya oo cala alxarf cila waa la xadfay iltiqaa saakiniina dhacay waa tanwiinta iyo yadi yadiyaa la xadfay saacin u noqday sida qaadin daacin haadin marka isagoo saacin ah aa la jamciyey saacuuna iska dhig ah, xaalatu rafca xaalatu nasbi waa la jarna saaciina ah, wasnigeedu waa maxee haddii la ihahda saacuuna saacuuna haddii la yhahda saaciina faaciina laamti waa adfanta laamti waa adfanta daacin daaciyu u ahaa asalku soo maaha usuilati damatu calaa xarfi cilatin faxudifat faltaa saakinaan markaasaa yaadii la adfay daacin haadin kulligood saas ku wada wain kaana hadduu yahay isimkii mufradkaahaa maqsuuran hadduu yahay xudifat waa la xadfaa alifu aliftiisa alifta waa la xadfaa wa futixa waana la fadxina ma xarafkii qablahaa alifta horta kusugan macaylaha ubqiya fatxa taa wey he fadxa cusub la keeni ma awalba mogtaha alif waxaan fadxayn kama horeyn fadxadii ka horreydaa la baaqi yeela alif maaha fadxa cusub in la soo jiidana waa in kaana isimka mufradka hadduu yahay maqsuura xudifat alif waa la xadfa wa futixa waana la fadxina maa xarafka qablaha alifta horteeda ku sugan muطlaqan xaalaan la kala qaade sawaan fii xaalati rafci aw xaalati nasbi aw xaalati اljari wey waa isku mid ha kala qaadin maxaal maxaa waxa weya fatxada loo baaqi yeela waaad lidalaalati halkaad waxa weya ka cilayne waxaad ka cila waa futixada futixadaad ka cilaaline waxay leedahay lidalaalati tusi daraaddeeda loo baaqi yeelaa fatxada cala alif alifta ay tusayda alifta almaxduufati la xadfay naxw mustafawna mustafayna aad leeda fiiri mustafa adigu hadda la xariiri waxa weya waaw jamaaca haddaad la xariiri iltiqaab shaakiriin imaana sideeda iyadoo la xariirid mustafa la xariiri wowken wowdiina waa sukunsanta aliftiina waa sukunsanta alifta iska xadaf fatxada ka horeydan sideeda u daa in alif xadfanta si loo fahmo mustaf waxaa tina mustafawna mustafayna naxwi mustafawna kuwii la doortay wa mustafayna kuwii la doortay walaclowna kuwii sareeyey aclaa uu ahaa aclaa aclaa isagoo ah wow geli tiqa saakinaha dhaxa laguma dhawaaqi karo khalaas alifta xadaf fadxada ka horreyda baaqiyana aclowna xaalatu rafca wal aclayna xaalatu nasbi xal jara wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed